qaala annaadimu raximah allahu tacaala alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala xamdan yuballiqu min ridwaanihi lamala tuma asalaatu calaa khayri alwaraa wacalaa saadatina aalihi wasaxbihi alfudalaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa ثuma الصلاaةu والسلام عlى man laa نabiya bعdah allahuma calimna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna wزidna cilma وتqn ya kariim ya laطiif qaala الnaadim raximah اllah tacaalى baabu amniyaة اlficl masidi fiih kaأclama alficlu yaأti bزiyaadaةi mac wla wwala اstaqaa xranjama nfasla wafcal ladaa alifin fi lxashwi raabicatin wacaariyaan wakada kahbaya khaactadala تدح رجاد عضي طحلو الأسبطار توالى مع توالى وخلبسا بسات تصلا تدحرجت عضية ضحلة والاسبطار توالى مع توالى وخلبسا بسات تصلا جاءت عذيا ضحلة لسبة ضارة توالى مع توالى وغلبس وحبا طاح وانسال سلنقات ما اسكن سالق وحبا طاح وانسال سلنقات ما اسكن سالقا قلنا سال جورة بدهر والتمور تحيلا maxaa meesha wax la akhrinaya okaade waa axbanta ah, soo maaha intaan katira ax aada soo a kuma jiro kordhigan aada xaada ku dhufo waa axbanta ax ah, dheh waa axbanta ax ah, marka axda xogaa jiid waa axbanta ax wansa las eeg lastana wansa xaadii xaggaa u turta soo maaha wansa las siinka ka soo gooso intaa wansa las ma tiri lanqaa markaa intaa u akhri lanqaa kadibna tamaskana sal kadibna qaaqalnasad hmm. waxbantaax ah, wansalas lanqaa tamaskana sal qaaqalnasad jawrabad harwartumuurtaxilaa زعزقتها القمت رامستك وآل ترى شفت شفاء الضسل هم قطرنا الجمل tarmastu kaaltabtu jalmadtu waqaal sama thumad lamasaa rahmacad waclankasan tukhila qaal sama thumad lamasaa rahmacad waclankasan tu waclow wataac thawjajat baydartu saambalazam laqad mumanata salqa wajtanib khalala tusaambalazam laqad mumanata salqa shiikhu intuu nahoolo wuxuu yidhi wejtanib khalalna iska ilaalibiina khalqashid buu yidhi intuu ka howlayba waaya marka hore waxaan rabaa inaan horta micneeyo micnaha markaa isdhaafiya warqadda usoo jeensan doonaa insha allah warqadda inta ugu horeysa horta aan aan ka akrino bismi illaahi raxmaan raxiim baabu amniyati alficli haadaa kani baabu amniyati alficli ficilka miisaanadiisi baabkeedii wey ficilkii almasiidi fiihi wax lagu darayey xagga maxaa ku fahamtay ficilkii mujaradkaa laga hadlimayo yaa laga hadlayaa masiidkii baa laga hadlayaa warkaa baa ku dhacay soomaa wuxuu yidhi sheikhu raximahullaahu tacaalaa alficilu ficilku yaati waa yimaadaa ka aclama aclamo oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa alficlu ficilku yati waa yimaadaa ka aclama aclama oo kale xaal uu yahay biziyaadati siyaada ayuu ku yimaadaa haahey ka aclama xaal baa ka dhigaysa oo yati faacilka ku jiro huwa bay xaalu noqonaysaa alficlu ficilku yati waa yimaadaa huwa oo ficilka ah ka aclama aclama oo kale xaal uu yahay biziyaadati dheeraad mid wata ah buu yimaadaa wey aclamadaasoo maca waalaa wuu xiriiriyey la jirankeeda ah wawallaa wuu tawalliyey la jirankeeda ah istaqaama wastaqaama istaag buu dalbay la jirankeeda ah ixranjama waxranjama wuu aruurmay la jirankeeda ah infasala wanfasala wuu soocmay la jirankeeda ah warka waa ku dhacay soomaa alficlu ficilku yaatii waa yimaada ka aclamaa aclama oo kale xaalu yahay buu yimaadaa bisiyaadati hee maca siyaadati siyaada la jirankeed buu yimaadaa waalaa wawaalaa la jirankeeda xaaluu yahaywawaalaa waalaa oo kale xaaluu yahay buu yimaadaa ficilku wawallaa wallaa oo kale xaaluu yahay buu yimaadaa ficilku istaqaama wastaqaama wuu toosnaaday la jirankeeda xaaluu yahay buu yimaada xaalkan oo ku wadi kartaa oo maxaa dhahaysaa alficlu ficilku yati waa yimaada intaa ma tidhi ka aclama oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa bisiyaadati siyaado la jirankeed waa fahamta soomaahan waalaa waalaa oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa wa wallaa wallaa oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa istaqaama wastaqaama oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa ixranjama waxranjama wuu uruurmay xaal uu yahay oo kale buu yimaadaa infasala wanfasala wuu soocmay xaal uu yahay oo kale buu yimaadaa wafcalla ifcalla oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa daa alifin mid u saaxiiba xaal ee tahay ifcalladaasi filxashwi dhexdhexaadnimada mid alif uga saaxiiba xaal ee tahay raabicatan aliftaasi raabicatan xaalay tahay hee mid afaraysoo ficilka afar ku ah wacaaliyan buu yimaadaa xaaluu yahay mid ka dharla min al alifi dee alif ka dharla wakadaaka sidaasoo kalena ihbaya wuu cayilay alfataa wiilkiibaa cayilay oo kaluu ku yimaadaa ictadala wactadala wuu toosmay alamru aninkiibaa toosmay xaalu yahay oo kaluu yimaadaa waaya marka hore waxaan isdhaafinaynaa kelmadaha macnahooda waa fahamteen soo maa kadib baan axkaamta ku jirtay kala gurkeeda hee aanu u geli doonnaa wuxuu yidhi shiikhu ficilku wuxuu yimaadaa ka aclamo oo kale xaal uu yahay isagoo siyaada wata soo maah waalaa oo kale xaal uu yahay wuu xidhiidhiye wallaa wuu tawaliyey amarkii oy macnuhu istaqaama haye istaag buu dalba weeye istaqaama ay dalabal qiyaama ixranjama wuu aruurmay weeye <clears throat> infasala wuu soocmay weeye ifcallana oo kale buu ficilku yimaadaa isagoo ah daa alifin alif miu saaxiiba xaalu yahay alif xaggee baad yelaysaa filxashwi dhexda raabicatan maxaalay tahay dhiftu mid hee afaraysa ficilka hadda ifcalla alifkeen i iyo fa iyo ca saddex soomaan ku xija alifta marka if caalla soo ma jeedid muxuu ahaa marka hore ifcalla ifcalla asagaa wuu imaanayaa koow haddana muxuu imaanayaa asagoo alif dhexda ku watoo ah ifcaalla hadda maxaa haynaa marka aclama waala walla istaqaama ixranjama infasala ifcalla ifcaalla ihbayakha ictadala toban baa horta labadaasar ku hayna hal mara idin dulmaro alficlu ficilku yaatii waa yimaadaa ka aclamaha calama oo kale xaal uu yahay buu yimaadaa bisiyaadati siyaada la jirankeed waalaa wuu xidhiiriyey la jirankeed xaal uu yahay buu yimaadaa wawallaa wuu tawalliyey la jirankeed xaal uu yahay buu yimaadaa istaqaama wastaqaama istaag buu dalbay la jirankeed xaal uu yahay buu yimaadaa ixranjama waxranjama wuu aruurmay la jirankeed xaal uu yahay buu yimaadaa infasala wanfasala wuu soocmay la jirankeed xaal uu yahay buu yimaadaa wafcalla ifcalla la jirankeedna xaal uu yahay buu yimaadaa daa alifin xaalay tahay ifcalladu hee daa alifin alif mid u saaxiiba xaggee koo saaxiib alifta filxashwi dhexda raabicatan xaalay tahay aliftaasi mhm. wacaariyanna wuu yimaadaa xaal uu yahay soma jeedid wacaariyanna wuu yimaadaa ifcalluhu caariyan haggee xaal ka taha hadda ifcalle xaal ka tahay wafcalla buu yimaadaa ficilku xaal xaaluu yahay caariyan mid ka maran min alif ka maran soo ma jeedid marka ifcala laba isugu jira ifcalla oo with alif ah iyo ifcaalla oo without hee <coughs> without alif a ah. wakadaa sidaasoo kalena ihbayakha wuu cayilay oo kale ihbayakha ha wuu cayilay alhee asabiyu ilmihii baa cayilay oo kaleeto ictadala wuu toosmay wactadala alamru tadaxrajat way wilaan wilantay xaal uu yahay oo kale buu yimaadaa catyada wuu neefiyey naqas buu sii daaya xaal uu yahay buu yimaadaa ixlowlaa wuu macaanaaday xaal uu yahay buu yimaadaa isbatarra wuu dheeraaday xaal uu yahay buu yimaadaa tawaalaa wuu xidhiiriyey xaal uu yahay buu yimaadaa tawaaladaasoo maca tawallal amra arrinkii buu tawaliye la jirankeeda ah wa khalbasa wuu khiyaamay la jirankeeda buu yimaadaa ficilku sambasa wa sambasa wuu degdegay la jirankeeda ayuu yimaadaa ficilku haahee ittasala wuu xidhiirmay huwa isagu ittasala wuu xidhiirmay yani waa hadal iska dheeraada meesha ku dhammaystiraya waaya waxbanda'a ah wuu dibiray la buu yimaadaa ixwansala daa'iru shimbirkiibaa guuleeyey mi ahayd ee xiwaan saara shimbirku markuu halkan soo buuriyey maxaa la dhahaa wuu gulguleeyey baa waagii hore ku dhiganna yacni shimbirka calooshiisa bini'aadamkaso calool ma leh shimbirka calool waxaa u ah meeshaasuu cuntada ku keedsanayaa marka ixwaan salo wuu gulguleeye wey adaa'iru shimbirkii waslanqaa qadaad buu u jiifsaday haahey tamaskana waa tamaskana wuu ismaskiimiyey salqaa waa salqaa qadaad buu isku tuuray wey ayaduna qalnasa waa koofiyad bireestay koofiyad biruu xirtay yani jawrabad way way khuf gashatay jawrab waa siyaa sharbaadada xiranayo jawrabat way khufaysatay oo khuf bay xiratay harwaltu waan degdegay murtaxilan xaal aan ahay midhee midhee mid guurahaya weeyaan waa fahamta soo maa wax banda'a wuu dibbiray wey calooshiina qofku soo kacdo kow soo maa ixwansala wuu gulguleeyaa adaa'iru shimbirkii yaan xaggan buu soo buuriyo wey islanqaa waslanqaa qadaadqadaad buu u seexdo isku tuuray tamaskana wuu ismaskiiniyey salqaa wuu hee qadaad buu salqaa iyo islanqaa waa isku macne salqaa qadaadqadaad buu hee u jiibsaday qalnasad way koofiyad bireysatay koofiyadda xeratay birta mhm jawrabat way oo khuf bay xiratay harwaltu wa harwaltu waan degdegay anna murtaxilan xaal aan ahee mid guurahaya zahzaqtu waan qosol badiyey halqamtu wa halqamtu waan liqliqay yani si degdega waxa loo liqliqo weeye halqama haye rahmastu wa rahmastu waan qariyey duugidda wey defana yani rahmastu waan qariyay ikwa alla wuu gaabtay tarahshaftu waan fiiqsada tarahshaf waxaa la yidhaahdaa marka caanaha si fiicantaa u dhantid marka dambe maxaa samaynaysaa waa iska dhahaa soo maa tarahshafa waa fiiqfiiqsa uma baahnid waa tandhaaf ma noqota marka fiiqfiiqsi yar wey taraashafa uu fiiqfiiqsada ijfaadda wajfaadda geeri buu u dhowaaday islahama wuu carooday qaطrana aljamala kulli wowba u qarsoon waa qaطrana aljamala awrkii ayuu dharoobay qadrana wuu dharoobay weye muxuu ku dharoobay marka daamur buu ku dharoobay macnuhu qadrana aljamala awrkii buu daamureeyey daamur ku dharoobay weeya zahzaqtu waan qosol badiyey halqamtu wa halqamtu waan liqliqay rahmaystu wa rahmayst kulli xaga ku xidhan yihiin waalaad eh, kan calaamadiisu garan maysid bee dabadoo ku hayaa marka macnihii dheeraa ma wadi karnartaa naga dhacayse zahzaqtuhaa waan qosol badiyey weeye halqamtu waa halqamtu waan hee liqliqay rahmastu waa rahmastu hee waan qariyey oo waan duugay ikwa alla wakwa alla wou gaabtay shafa wuu fiiqfiiqsaday yacncaanihii buu tartiib u kakabaday wey ijfa adda wuu dhowaaday oo geeribuu hee u dhowaaday islahama wuu carooday qadrana wa qadrana wuu daamureeyey aljamala ratigii buu daamureeye wey daamur buu ka buuxiyey marka islahama yacni wuu isbedelayna waa dhihi karnaa islahama tagayara jismu jirkiisi baa isbedelay min shidat alxari bay noqon kartaa ayaduna islahama wuu hee isbedelay taa kalena waan lou micnayn jirin tarmastu kaltabtu jalmadtu waqalsama umad lama sahramacad waclanka santukhila haye tarmastu waan isreeba dagaalkaan iska reeba wey tarmastu ee eh, dagaalkii baan ka baaqdaoo ka maqnaadayo iska reebay kaltabtu wakaltabtu waan khiyaamay wajalmadtu jalmatu timihii baan xiirtay <laughs> tintiin la xiiro waqalsama wuu doobagooye doobagooyn maxaa waaye neefka in xiidhada la jaro markii la qalayo wey waa fahamta soo maa xiidhada surka maraya in neefka la jaro ayaa qalsama looy ay qadaca qalsamahu xiidhadii buu jara wey marka doobagooy wuu doobagooye wey macnuu uma kadibna idlamasa uma kadibna idlamasa wuu madoobeeyey ama wuu madoobaaday wey ihramacad wahramacad wuu ooyey waaya waclankasa wuu farabatay iclankas ay taraakama wey waa calankas wuu farabatay untukhila waa la soo doortay buu yidhi shiikhu min alqaamuusi qaamuuskan laga soo doortay buu yidhi waxaan haddaan kuu sheegay khiyaali maaha agee laga soo doorta qaamuuska aan kugu celiya halmar tarmastu maxaan nidhi waan baaqday oo waan ka hahay maxaan ka hadhay can lqitaali dagaalkii baan ka hadhay wey kaltabtu wa kaltabtu maxaa wey ayaduna waan khiyaamay jalmadtu timihii baan hee xiirtay waqalsama wuu doobagooye doobagooye ay hee xididadii surka ayuu hee uma kadibna idlamasa wuu madoobaaday ihramacad wuu ooyey wacalankasa wuu batay untukhila kuma jiro ayadu yaa waa tamaamulbeyt untukhila waa la soo doortay erayadan min alqaamuusi baa laga soo doortay mhm. waclawata wuu leeda koray yani faraskiiyo aan waxba saarnayn kooro aan saarnayn buudasho ka koray faraskiiyo cadaysan oo aan kooro la saarin wuu leeda koray marka baa uu lee dakor yacni faraskii waxba saarnayn buu koroowey icthaau jaajaad waclow wada wuu lee dakora yacni faraskii buu koray asagoo hee aan hee asagoo caddaysina wacthaw jajad wuu weynaaday ama way weynaatay ama wuu degdegay intaa way noqon kartaa weyn baydartu waan baydartu waan daaweeyey baydar waxaa w dabiibkan xayawaanka dabiib albaydari baydartu waan daaweeyey n xoolihii baan daaweeye wey haahey sambala wa sambala sabuul buu bixiyey sabuul soo garan maysaan sambara oo sambara sabuul buu bixiyey zamlaqa wuu biyadaadiyey ama wuu biyo baxay wey oo ninkooda isagoo aan hawshii dhammayn inay biyuhu ka soo baxaan markiiba ayaa zamlaqa la yidhaahdaa isagoo isreerkiisi la jooga yacni waaya udmumanna ku biiri intaas tasalqaa qadaadqadaad buu u jiibsada ku biiri wejtanib iskana ilaali khalalan inaad isku dhex yaacdo iska ilaali buuki warkaa waa ku dhacay soomaa yaa hal mar maydin dulmara shiikhuu wuxuu yidhi raximahullah alficlu ficilku yaati waa yimaadaa ka aclama aclama oo kale xaalu yahay buu yimaadaa biziyaadati ziyaada ayuu la yimaadaa mac waalaa wuu xidhiiriyey la jirankeedana xaaluu yahay aclamuhu wawallaa wuu tawalliyey la jirankeeda xaaluu yahay aclamuhu wastaqaama wuu istaajiyey ama istaag buu dalbay hee la jirankeeda xaal uu yahay ama wuu toosnaada oo kale la jirankeeda xaal uu yahay aclamuhu ixranjama waxranjama wuu aruurmay la jirankeeda xaal uu yahay aclamuhu wanfasala infasala wuu soocmay la jirankeeda xaal uu yahay wafcalla ifcalla la jirankeeda xaal uu yahay daa alifin alif mid u saaxiiba xaalee tahay hee hee afcaladu filxashwi dhexda uga saaxiiba raabicatan naxaal ee tahay aliftaasi wacaariyan naxaal uu yahay buu afcala yimaadaa wakadaa sidaasoo kalena ihbayakha ihbayakha ayaa la mida wuu cayilay asabiyo baa cayilay wactadala wuu toosmay al amru arrinkiibaa toosmay tadaxrajat way wilaan wilantay tadaxarajat way wilaanwilantay cadyata cadyata wuu neefiyey naqas busida naqas busida waxaa laga wadaa ninku asagoo hawshii qaranka ku jira yani hawshii reerkiisa asagoo kula jira inuu naqas ka fikado oo dabada naqas ka sii daayo ayaa cadyada ley markastaa cadyada ma aha waa intaa keliya waxlowlaa wuu macaanaaday wasbatara isbatara wasbatara wuu dheeraaday tawaalaa wuu xidhiiriyey tawaalaadaasoo mactawalla alamra arrinkiibuu tawaliyeyoo hantay ah lamida la jirankeeda ah wuu khiyaamay sanbasa wasanbasa wuu degdegay ittasala wuu xidhiirmay kani bimaa qablahu wuula xidhima wey macnuu waxbanta'a wuu dibiray ninkiibaa dibiray waxwansala taa'iru shimbirkiibaa gulguleeyey islanqaa wasilanqaa qadaadqadaad buu u seexday tamaskana wuu ismaskiiniyey salqaa wasalqaa qadaadqadaad buu hee qalnasa wa qalnasatil mar'atu dee oo kale qoftii dumarkeed baa koofiyad biraysatay haya qulunsuwata jawrabat way quf xiratay harwaltu waan degdegay murtaxilan xaal aan ahay mid hee guurahaya zahzaqtu wasahzaqtu waan qosol badiyey halqamtu waan liqliqay rahmastu warahmastu waan qariyay ikwa alla wuu gaabtay tarahshaftu waan fiiqfiiqsaday ijfa adda wuu dhowaado geeri wuu u dhowaaday islahama wuu isbedelay qadrana wa qadrana wuu dharoobay oo wuu daamurey weeye aljamla ratigii buu daamurayey tarmastu waan hee waan haray ama waan baaqday soo maah yan dagaalkii baan ka haray kaltabtu waan khiyaamay jalmatu wa jalmatu hee timihii baan xiirayoo jaray waqalsama uu doobagooyey uma kadibna idlamasa hee wuu madoobaaday macad way ooyday wacalankasa wuu farabatay untukhila waa laga soo doortay intaa mina lee qaamuusi waclawwata wuu leeda koray icthawjajat wuu weynaaday ama wax weyn buu muaydakhuma wey baydartu waan daaweeyey sambalahee sabuul buu bixiyey zamlaqa wuu biyadaadiyey idudmuman ku dar intaas tasarqaa ku dar wejtanibkana dhowrhee maxaa iska dhowrasaaydh yaa khalalan iska ilaali buu ku yidhi intaa haddaan ka baxnay warwarqada fiiriya ficilka masiidka ah lix arrimood ayaanu kaga sheekaynaynaa ficil masiidahda kow inaan laba u qeybanayno masiid hulaai iyo masiid rubaaci u qeybanayno inaan u qeybinayno mar masiid muxasan wax la yidhaahdo iyo masiid mukarar iyo masiid mudaacaf yacni ziyaadadaan ka hadlaynayaa aan faahfaahin mar waxaan u muqtadab iyo hayru muqtadab mar waxaan u qeybinaynaa tiradiisaan sheeganayo qaybihiisa guud marna waxaan sheeganayaa qiyaaska iyo shaadka waaya xaalada koowaad masiidka intuu qaybsamaa masiid horta maxaa la yidhahdaa waa waxa maa zaada hee calaa xuruufihi alasliya xarfun min xuruufi ziyaada waa wixii lagu daro xuruuftiisa asalka ahaa shay dheeraad hee kaca uu ku yimaado weeyaan yanqasimu lmasiidu ilaa qismayn baa loo qaybiyaa masiid athulaathi arubaaci soo lama socotid masiidka hulaatigaahi yusaadu fiihi alaaa maraat saddex jeer baa la badiyaa sideedaba warkabaa kudhacay soomaan ficilku hadduu saddex xaraf yahay saddex jeer baa la badiyaa mar hal baa lagu daraa waatan fiine maratan yusaadu fiihi uluta mar maxaa lagu darayaa saddex meeloodoo meel asoo saddex sooma ahayn saddex meeloodoo meel waa hal xaba soomaa kudan muxuu noqonayaa fa yakuunu rubaaciyan afar luu noqda wa maratan yusaadu fiihi thuluthaah marna saddex meeloodoo labaa lagu darayaa fa yakuunu hee khumaasiyin shan luu noqda wa maratan yusaadu fiihi milah maxaa lagu darayaa intii in laeg saddex buu ahaa saddex ku dar fa yakuunu hee sudaasiyan saddexdaa jeer baa la badiyaa ficilka saddexlaaha almasjid rubaaci yuzaadu fiihi maratayn laba jeer baa la kordhiyaa maratan yuzaadu fiihi rubuuca mar maxaa la kordhinayaa afar meeloodoo afar buu ahaa afar meelood waa hal xaba soomaahan afar hal ku dar fa yakuunu khumaasiyan muxuu noqonayaa markaa shanle wa taaratan yuzaadu fiihi nisfa marna maxaa lagu darayaa kalabarkiisa afar buu ahaa kalabar maxaa u ah laba <clears throat> waaya xarafkan jumladu marka erayga marku saa u yaalo ficilka ah xarafka inuu xaraf dheeraada yahay iyo inuu xaraf asal yahay maxaa lagu garanaya waxaan idhi waa kala qaybinaynaa idaa kaanat ilkalimatu taziidu calaa alaaati axruf kelmadu markii hore haddii afarsaddex ka badneed waa faclala oo kale hadday ahayd saddex maxaa ka badan rubaaciga mujaradkaa soomaaan oo faclala nanduru waxaan fiirinaynaa buu yidhi a haadihi siyaadatu asliyatun am hayru asliya waaya waa si guud maaha kii si guud baa loo hadlayaa ficilkan meesha ku yaala saddex xarf hadduu ka badan yahay yaah yaah waxaan fiirinaynaa siyaadada aan meesha ku aragnaahi ma asal baa mise ma aha dhegayso marka fa in kaanat alxuruufu azaa'idatu yacnii alaaati asliyatan xuruuftan eg ficil baan helnay soo maaha waxaan helna tusaale ahaan daxraja soo maa daxraja markaan helnay waxaan idhi daxraja saddex bay ka badan tahay soo maah waxaan idhi ficilka saddexda dheeraadka ku ah waxaan fiirinaynaa ma asal baa laftigiis mise maah asal buu noqday soo ma ahan asal maxaa laga wadaa ay annahaa min sulbil kelimati weeyaan soo maa bes hadduu asal noo noqdo wax kala samayn mayno zidnaa laaman waaxida laamba gadaal kaga daraynaa facala soo ma ahayn laam gadaal kaga dar faclala daxraja maxaan dhahaynaa daxraja facala wuu ka batay soa soo maa aduu facala daxraja xaraf laga jari kara miyaa jira kulli waa wada asal marka maxaa la samaynayaa facala soo ma jeedaan laam kale ugu dabadar maxaan haysaa markaa faclala goormaasaa la samaynayaa xarafkan saddexda ka badan hadduu yahay xaraf asal ah taa xagga naga dhig waaya hadda dam-ana oo kale wakaa wain kaanat ziyaadatu naatijatan can tikraari xarfin min xuruufi alkalimati alasliya eeg saddexdan xarafka ka badani waa xaraf aan zaa'id ahayn laakiinse saddexdii xaraf oo asalkii ahaabaa mid ka mida la soo celceliya tikraar baa loo yaqaan soomaan maxaa loo yaqaanaa tikraar maxaan agu samaynaynaa kararnaa waxaanu soo celinaynaa aydan maa yuqaabilu fi lmiisaan meesha miisaanka kaga beegan baanu soo celinaynaa tusaalahan day sabbaxa soomaan sabbaxa sabixa maadigiisi yasbaxu saabixa weye soo maa saabixa soo saddex xaraf maahayn badiibaa ba'daa soo laabatay sabba maxaa soo laabatay ba'daa soo laabatay ba'du ma xaraf ejinabiya eh, mise xarafkii hore u joogay baa la soo jibaaray xaraf hore ujoogay lama jibaarisoxaraf hore u joogay baa la jibaaray soo maahan wax kalahaa samee adna xarafkii meeshii kaga beegnayd adna u shad sabbaxa facala waxaa la yidhi kallama laamkaas laam wax cusub lama keenin xarafkii meesha hor u yaalaa maxaa lagu sameeye yah bes xarafka laban laab kallama facala waxaa la yidhi kharaja marka hore kharajuu kharaja xaraf baa xarafkii xuruuftii saddexa mid ka ah laban laabay soo ma meesha ku beegan miisaanka soo facala maahayn meesha kaga beegan hee kashad kharaja facala caynka ka shadaysaa soo ma jeedid taasna waa taa waa wixii haddii hal eray ku jiray kelmadda haddii la labanlaabo waxaan ka wadaa haddii la shado meesha kaga beegan hee kashad warku waa dhan yahay waaya haddii wain kaana alxarfu zaaidu can alaata xarfan hayra asliyin xaraf asala ma aha kani yaah wagayru mukarar mana soo laalaaban maxaa la samaynayaa marka fa inanaa nasinu lusuula faqad intii asalkii horta miisaamo asalkii hee miisaamo kadibna bimaa yuqaabil uma nadkuru alxarfa zaayida kamaa huwa fi lkalima kadibna xarafkii dheeraadkaa intaad soo qaadid ku dheji meeshuu kaga jiray fiira hadda kataba soo maah yah qatala soo maaha qatala waxaa aragtaa asaguu qaatala awalan waxaa leedahay qaatala saddex baa ka badantaa maxaa dheeraad ku ah alif aliftaas ma eray meesha ku jiro oo la soo labanlaabayba maya eray meesha ku jiro oo la shaday miyaa maya ma asalba maya okay qatala masoo garanamaysa qatala sideeda u keenso qatala miisaan saar facala cadafka mashae buu ku jiraa qaafka ku xigaa soomaahan ku soo xiji marka qatala soo facala ma ahayn qaafka alif baa dheeraadaa timaaday aliftii soo qaad miisaankana ku dar waa ajnabiya soo qaad ku dheji meeshay kaga dhigantaha kaga dheji qaatala faacala soo ma jeedid waxaa la widay istaqfara istaqfara soo maahan istaqfara markay ahayd asalku waa afara asalku maxaa weeye afara alif iyo sin iyo ta dheeraada ku jira meesha soo maahan saddexdaas xaraf ma saddex xaraf hore u joogo la soo celiyeyba ma kuwa hore u joogo la shadayba ma kuwa asalaa inta midna ahayn khafara miisaanka saar facala soo intii dheeraadka ahaydna meesha khafara kaga dheganayd kaga soo dheji facala magaalamisedhexee kaga dheganayd horay soo hore kaga soo dheji istakfara ista soo maahayn soo qabo facala hore kaga dheji warku waa badhan yahayba wixii xarafa oo dheeraado aan la soo celcelin amaanlashadin in asagoo sidiisaa soo qaad ku dheji warkaa waa ku dhacay soomaa waaya waxaa noo haray xuruuftii mid ka mid a ah haddii la soo celceliyey eeg lama shadin laakiinse xarafkii mid ka mid a ah ayaa hee soo laabtay hadda fiiri ixlowla meesha hadda meeda ixlowlaa soo ixlawlaa soo ma jeedaan meela socotaan ixlawlaa asalkeedu wuxuu ahaa xaluwa xaluwa buu ahaa xaluwa miisaan saar faacu facula soomaan ixlawlaa ixlawlaa intee laam baa ku jira laba laam marka hore maxaa joogay laba laam baa jira ixlow iyo laa soo laba laam maa marka horena xaluwa maxaa joogay hal xaba sooma ahayn bes laamkaas xaluwa waa facula sooma ahayn yaah xaluwa waa facula xaluwa horta saar facula sooma ahan waa dheeraad kusoo qabo if bee noqot wowguna ixlowla soo wow jiro ku qabo if caw laam dambea meesha yimaaday laamkaasi laamka horuu la mid yahay wax kale ha laam laftigeeda soo celi tikraar baa imaanaya ixlowlaa if laamta soo cayn kuma beegnayn xaluwa facula soo cayn kuma beegnayn laamtu cayn soo celi haddana ixlowlaa if cawcala caynta dambaxay ka keentay dee laam maadaama meesha xaraf isku mid ah marlabaa la soo celiyey xarafka meeshuu kan hore asalka kaga jiray hadduu cayn kaga jira caynta usoo celinaysa hadduu laamta kaga jira laamta usoo celi waa faahfaahin doonaa waaya <clears throat> almuhim <clears throat> halkaan maxaan ku haynaa ardaye <clears throat> ficilada sida siyaayada loogu hee dhejiyey soo maa alxaalatu thaaniya ziyaadadu intee nooc tahay ziyaadadu waa saddex nooc imaa an takuuna muxasana muxasana inay tahay mid lagu yaqaan aw mukarara inay tahay mid la celceliyey aw mudaacafa ama mid shad inay tahay inta sheegaya weeyaan falmasiidu lmuxasan waxaa laga wadaa maa nutiqa bilafdihi mid eraygii la xusayo wa ziyaadatu biaxadi haadi xuruuf sa'altumuuniiha eeg haddaa maqasho siyaada muxasana waxaa laga wadaa sa'altumuuniiha itiriya intee weeye toban xaba soomaan intee xaba sa'altumuuha shiikh baa loo yimi baa la yidhi shiikhow xuruufta siyaadada noowa sheeg baa lagu yidhi suu yidhi ma xuruufta artaan haa sa'altumuuniiha ma xuruufta siyaadada i weydiiseen say yidhaahdeen nacam suu yidhi ajabtukum waa idiin jawaabe sa'altumuuniiha buu ugu jawaabeyba maxay iyo xamzo iyo laam iyo ta iyo miim iyo waaw iyo nuun iyo ya iyo ha iyo alif tobankaa xabo tobankaa xaraf waxaa loo yaqaanaa xuruufu ziyaada xuruuf ziyaada hadday ficilha yimaadaan ziyaada muxasana ayaan u bixinayna haddaysan mukarar ahayn ama shad ahayn warkabaa ku dhacay soo <clears throat> walmasiid lmukarar maxaa laga wadaa ziyaadada soo laalaabata waa huwa tikraaru lxarfi xuruuftii asalkaha mid ka mida in hee mar labaad la sheego cayn ahaa caynkii baa la soo celinayaa laam buu ahaa laamkii baa la soo celinayaa walmasiid mudaacafna maxaa layihahdaa tashdiidu xarfin min usuuli lkalima xaraf ka mida xuruuftii asalka ah in hee la shado marka laba arrimood iska ilaali tikraar waxaa weeye xarafkii in mar labaad la soo celiyo shadna maxaa weeye in shad hee la saaro weeyaan waaya alxaala thaalia waxaan leenahay taqsiimu lmasiid ilaa muqtadab wagayru muqtadab muqtadab maxaa laga wadaa muqtadab aan idiin fasiro muqtadab waxa weeye almunqadic aladii tatamayasu bihi tatamayasu xuruufu lsiyaadati fiihi can asliya aan soomaaliya ku fasiro muqtadab haddaad maqashid waa xuruufta dheeraadka ah inay isxiyaan waa fahamta soo maa muqtadab maxaa weeye xuruuftii dheeraadka siyaadadahabaa isxiya ayib hayr muqtadabna maxaa weeye ismixiyaana waxay ku dhex jiraan asalkiibay ku dhexdhex jiraan waaya hadda fiiri ficilka ictadala soo maa mala socotaa ictadala asalkiisu waa cadala maxaa siyaada ku ah a iyo iyo ta a iyo ta ma mukararba mashadba okay siyaado mukarara miyaa waa maya siyaado mudaacafa miyaa shada miyaa maya maxay tahay marka ziyaada muxasana waa kuwo cusub macnuhu muxasan haddaa maqashid waa xuruuf cusuba meesha timi waana saa u fahamtaa marka ziyaada waa saddex xaraf imaa inuu shadi yahay ama eegala soo inta mid ahayn muxasana weeyaan kow aadaya caynku miyay isxigaan mise xuruufta asalkaabay kala dhex galeen kaas jawaaba su-aasha way kala dhex galeen soo maahan waxaan leenahay hayru muqtadab weeye isma xigaan istakhraja haye istakraja baan u nimi haye maxaan haysan istakraja horta istakraja xuruufta kuma jirto ziyaada ista ista ma xuruuf muaa ziyaada mudaacafa miyaasheeda miya war miyee tahay waa maya ziyaada mudaacafa ma ziyaada mukarara miya oo xuruufta asalkaa soo celceliye waa maya awkay maxay tahay marka ziyaada muxasan waa xuruuf cusub yacni ziyada muxasan maxaa laga wadaa xuruuf cusub oo sa'altumuniyaha ka mida weeya marka waa ku dhacay soo maahan ayib waxaan leenahay markaa sa'altumuniyaha siyaadada ku jira waa siyaada muxasana kow dhinaca kaleaan ka fiirinaynaa haddana siyaadadaasi miyay isxiyaan mise asalkay ku dhex jiraan soo isma ista waa isxigaan soo maahan waxaan leenaha waa muqtadaba marka israaci waa siyaada muxasana oo dhe yani xuruuf cusuba ah. haddana muqtadaba oo isxiga weeya markaa ma ku dhacay xadan wuxuu yidhi ixranjama oo kale ixranjama asalkeedu waa xarjama faclala xarjama fac lala haye ixranjama maxaa ku jira i iyo iyo nuun iyo xarjamahe soomaaan maxaa siyaadada ku hayo la soco la soco a iyo iyo nuun a iyo nuuntaasi ma siyaado mudacafo shid ku timi maa ma siyaado mukararaayo xuruufta asalkaha ah kuwa ka mid miyaa soo laabtay maya okay maxay tahay waa ziyaado dheeraadoo muxasanaan dhahaynaa maxaan dhahaynaa ziyaada muxasano waa ziyaado cusub yacni awka ziyaadadaa cusubi ma waxay ku dhex jirtaa xuruufta asalkaha mise way ka soocan tahay ma ku dhex jirtaa okay maxaan dhahaynaa markaa muqtadaba israaci marka waa ziyaadatun muxasanatun muqtadaba hayru muqtadaba ziyaada muxasana hayru meela socotaan haye ayib xaaladda ugu dambaysa masiidku waa intee xabo masiidku kitaabku wuxuu noo sheegaa afartan iyo lix afartan iyo lix miisaan buu shiikhu sheegay raximah allahu tacaala afartan iyo lixdaa miisaan shan iyo toban ka mida waa qiyaas yacni sidii caadiga ahaa oo loogu talagalay ayay ku socdaan soddon iyo saddex ka midana waa shaad shaa haddaa maqashid yacni macnaha ay macno ay kordhinayaan baan jirin weeye waa fahamta soomaan macno ay kordhinayaan baan jirin ee ficilo hore ayaa la dabageliyey shaa haddaa maqashid ficilo hore qaab loo dhigay ayaa ayagana hee loo dhigay mooyaane macno cusub la imaan mayaan wey hadda fiiri salqaa maxaan ku macnayna qadaad hee islaanqaana qadaad badaad u seexday maxaa macnii isbedelay marka siyaadada miisaanadaas miisaano macno cusub keenaya maaha marka maxay yihiin waa miisaana mulxaq baa loo yaqaana mulxaq qole daba socda waa fahamti soomaan qolada daba socdaan waa sheegi doonaa amaa shan iyo tobanka hore siyaado waxaa weeye miisaan qiyaasi wayaanoo macnay wataan maxay wataan macno ayay soo kordhinaya markaan dabafiiri qatala wuu dilay soomaan hayaa alif dhexda soo geli qatala macnihii wuu dilay bay ka baxaysaa way dirireen bay noqonaysaa soo macno cusub lama imaan haa macno cusub bay la timaado soo ma jeedid qatala waxaad sunaysaa meesha in hee lagu xeel dheeraaday in si fiican la galay wa fahamtay soomaa marka shan iyo tobanka hore waa miisaan qiyaasiya maxaa laga wadaa macno ayay leeyihiin soddon iyo saddex dambana hee waa mulxaq maxaa loo yaqaanaa mulxaq maxaa laga wadaa ardayay yah yacni waxay waa mulxaqa kuwee daba socdaan weeye macna ayaga u madax banaan hee qiyaasigii baan bilaabaynaa marka ila soco miisaan maxaa kugu qora alficlu masiid ficilka masiidkaa miisaankiisa siyaadada ku jidha nooca masiidkuu yahay siyaadadu wata noocee tahay shaad iyo qiyaas wuxuu yahay warka waa ku dhacay soomaa aclama soo qabo aclama miisaan saar afcala maxaa siyaada ku ah acda adu ma ziyaado mudacafo erayadii asalka miyaa mid la shade ma erayadii asalkaaba qayb la soo celiye maxay taha markaa muxaasano waa kuwa ziyaado cusub weeye macnuhu haye ziyaadadaasi maqayb miyay xigtaa meel mise waxay udhex jirtaa asalkii meel bay xigtaa soomahan maxaan nidhi markaa muxasana iyo muqtadaba bay kala noqonayaan waana qiyaas hulaahiya asalkii hore caliba buu ahaa a baa lagu daray waa masiid athulaahi fii xarfin waaxid masiid athulaati hee waka qiyaasun thulaahiyun bixarfin sooma jeeda xaanshida qiyaas weeye thulaathi ah oo saddexla ahaan jiray oo lagu daray maxaa lagu daray bixarfin warkaa waa ku dhacay soomaa waalaa haye miisaanka saar faacala haye maxaa siyaada ku ah alaalif aliftaasi ma dhexda ku jirtaa misege isbay xigtaa waa muqtada soo maahan haye aliftaasi mukarara mise waa mudaacafa laba midtoona maade waa muxasana way cusub tahay soo maahan waa kaas waana qiyaas hulaahiya oo bixarfin hal xaraf lagu daray weliya marka hore muxuu marka hore ah marka hore muxuu ahaa weliya kadib baa layidhi waalaa soo ma jeedid waka haye wallaa haye wallaa miisaanka saar facala ila soco haddaadan akhrimaa ambanaysaa facala maxay ziyaadad ku ah sheedka ziyaadadan marka ma ziyaada muxasana mise waa ziyaada mukarara mise waa mudaacafa waa iyaerey baa la shada keliya wax kale lama waa ziyaada mudaacafa marka ziyaadadaasi ma dhex bay ku jirtaa mise gees bay xigtaa waa hayru muqtadaba waana qiyaasun hulaafiyun bixarfin hal xaraf baa lagu daray xaraf baa la shada keliya haye infasala haye xalkaa maxaa ujeedaa marka waa facafcala faacala iyo facala waa ficilka hulaasiga ah markii lagu daro hal xaraf qiyaaskiisi wey waa fahamta soomaan ficilka hulaasiga marka hal xaraf lagu daro labaatan iyo ko ficil labaatan iyo ko miisaan buu leeyahy labaatan iyo ko sideed tobansaddex ka jar yaah sideed toban kale waa waa mulxaq macno ma soo kordhinayaan saddexdeebaa asal ah afcala faala iyo facala waa fahamteen soomaa waaya marka maxaan ku yidhi ficilka hulaasiga ahi markii hal xaraf lagu daro intee miisaan buu leeyahay intee miisaan buu leeyahay labaatan iyo kow meesha ku yaalaan saddexdii wataas saddexdaa soma haysid hal xabaa lagu daray haye infasala u imow infasala miisaanka saar in facala maxaa siyaado ku ah alif yo nuun haye alif intuu waa isxigaan soo waa muqtadab in soo ismiciyaan haye muxasana miya mise waa hayru muxasana waa muxasana maxaa lagu daray fasala waa marka hore ahaye masiid waa qiyaasun hulaahiyun lagu daray bihee bixarfayn koow haye ictadala miisaan saar if tacala maxaa lagu daray alifiyo alifiyatahamsayata soomaan muqtadab miyaa mise ma aha haye adaa lagaa rabaa wuxuu yahay sheeg kelmadu orta way khaldantaa hayru raacso maxaa dhahaysaa hayru maxaa yeele dhexeeya geesku ku jiraan isma raacsanaa haye waa muxasana laakiin soo maa maxay tahay war maxay tahay muxasana weeyaano waa xuruuf cusub soo maahan waa qiyaas hulaati iyo bixarfeen laba xaraf baa lagu daray marka hore muxuu ahaa cadala waa kaas haye <clears throat> ixmara miisaanka saar ifcal la maxaa lagu daray alifyo iyo shad heesiyaadiisu ma dhexda mise waa horay way israacda mise waa kala tagta waa hayru hee muqtadab masiyaado cusubba mise waa mukarar mise waa mudaacaf waa mhe siyaada muxasana weeyaan qiyaaskaas maxaa lagu daray waa saddexluu ahaa haye xamira buu ahaa haye maxaa lagu daray alifyo waa qiyaas ulaai oo lagu daray maxaa lagu daray maxaa lagu daray bixarfayn wakaa tawaalaa wuu xidhiiriya haye maxaa lagu daray tawaala miisaanka saa horta tafaacala haye tafaacala maxaa lagu daray ta iyo alif hayr muqtadab weeye soo maahan waa muxasana waa qiyaas hulaasiya lagu daray bixarfayn tawallaa miisaanka saar yaa ila socda tawallaa miisaanka saar tafaacala maxaa lagu daray ta iyo iyo shad muxasana hayr muxasana muxasana waa sujidhaa soo maahan ziyaayada shadku waa mucadacaf ta'duna muxasano weeye laakiinse waa hayr muqtadab soo maahan islama socdaan iyo qiyaas ulaaiyo bixarfayn haye tawalla intaan maxaa sideedaas soo sideed maaha sideed sideed muxuu ka goyayn saddex iyo shan halkaa waxaa ujeedaa markii ficilka mudaarica ah hal xaraf lagu daro inteebaa qiyaas ah inteebaa qiyaas ah saddexda tiri afcala faacala faac ficilka ulaaiga ah markii laba xaraf lagu daro shan baa qiyaaska ah shantaasi saddex waxay ka bilaabmaan hamso labana ta bay ka bilaabata saa u qabso baasha maxee inta hamsada ka bilaabtay tidhi infacala iftacala ifcalla hayee labada taa ka bilowda tafaacala tafacala shantaasna waa masiid ulaaiyo bixarfeyn oo qiyaasa warkabaa ku dhacay soo maaha waxaan gelaynaa hadda masiid ulaaiyo saddex lagu daray oo qiyaasi haye istaqaama maxaa dhahaysaa istafcala asalkeedu muxuu ahaa istaqwamuu ahaa asalkeedu istaqwama istafcala saas wey asalkeedu marka idaad xarakaa ka dhacday idaad xaraka harfucila bijanibi saakin saxiix qulibat nuqilad xarakatulcilati ila saakines usoo rara alifta istaqwa woga kordhigiisa qaafka siiya kadibna qulibat ilcilatu alifan markaas maxay noqonaysaa istaqaama waaya istaqaama maxaa ku jidhaa muxasana iyo mudacafa maxaa yeele shad baa ku jira de xamira racdii baa la sheeday soo ma jeedid haye waa muxasan haye waa qiyaas thulaasi oo lagu dara bihalaathati haye ixlawla miisaanka saar ifcaw cala ifcaw cala haddaan ismacun fahmaysaan day maxaa lagu daray alif iyo wow iyo laam laamtaasi marka hore de xaluwa soo laam lamid maaha ha marka xalwa maadaama laamlaam la mid tahay cayntii baa la soo celinayaa fiili waa hayr muqtada waa muxasana ziyaadadan maxay tahay laam la soo celiyaa ku jira maxay tahay ziyaada mukarara iyo maxay isugu jidhaa muxasana warkaa qiyaas saddex raf lagu daraye iclawata ifcawala haye alif iyo hamze iyo wow iyo iyo sheed hayr muqtada wey waana muxasan iyo mudacaf waa qiyaas hulaai bialaaati tadaxraja halkaas intee ku dhamaa xaggaas waa ii tiri ifcawala kow soomaan ifcawcala labo ifcaala saddex istafcala afar afar somaan afartaasna waa masiid athulaathi bialaaati waana qiyaas warkaabaa ku dhacay soomaa intee xaba haysta hadda saddex qiyaasoo masiid bixarfin waaxida shan qiyaasoo bixarfayna afar qiyaasoo bialaatati hadda waxaan gudbaynaa ficilkii rubaaciga ahaa siyaadadiisii mar maxaa lagu daraasa laba jee baa la siyaadiya marna hal marna laba saddex laguma dari karo waa tanfiidi tadaxraja haya ta ku siyaadi bes tafaclala maxaa siyaada kuwa ah? ta waana muqtada waana muxasan waana qiyaas rubaaciyo xaraf lagu daray daxraja buu ahaa ta ka hormari tadaxraja tafac lala wakaa ixranjama ifcan alif iyo nuun hamse iyo nuun baa ku jira waa hayru muqtado islama socdaan waana muxasanoo acda iyo nuunka labadaba cusub yihiin oo awalkama tirsanayn waa qiyaas rubaaciyo bihee bixarfayna isbatara haye ifcalalla eeg isbatara <coughs> waaya isbatara <coughs> waaya ifcalalla maxaa lagu daray marka hore waxay ahayd sabtara faac laala sabtara ra'dina waa la shiday waa mudacaf soo maahan i'na waa lagu daray dee marka waa mudacaf masiid rubaaci waa qiyaas rubaaci iyo bixarfina waa muxasan oo i ah iyo mudacaf oo ah ka adeeshadeen waana kayr muqtadab way kala fog yihiin soomaa xaggaa marka ku xiga bal fiiri haadihi alawsaan athamaaniyata cashara kuwan soo socda weeye waa shaad oo waa masiid thulaati bixarfin waaxid siddeed toban soomaahayn hore maxaa haysane saddex saddex balaa siddeed toban labaataniyo kow ficilka thulaatiga ah markii hal xaraf lagu daro labaataniyo kow miisaan buu leeyahay saddex baa qiyaas ka ah siddeed tobanka miisaankaana hee shaadkaana waa dhigan doona waxaa kaloo kuu soo socota ficilka markii laba lagu daro hal ha ku joojiya hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala ajmaciin